acuudu billahi min ashaytaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin almafcuulu lmutlaqu qaala annaadimu raximahu llahu tacaala almasdaru ismu maa siwa azamaani min madluulay lficli ka amnin min amin bimilihi aw ficli aw wasfin nusib wa kownuhu asla lihadayni tukhib towkiida aw nowcan yubiinu aw cadad kasirtu sayratayni sayradii rashad waqad yanuubu canhumaa calayhi dal kajida kula ljida wafraxi ljadal wma litowkiidin fawaxid abada wahani wajmac gayrahu waafrida waxadfu caamili muakadi imtanac waxadfu caamil mukid mukid imtanac wa fii siwaahu lidaliili mutasac walxadfu xatmu maca aatin badala min ficlihi kanadlan ladkandula wamaa litafsiilin kaima mana caamiluhu yuxdafu xaydu cana kada mukararu waduu xasrin warad naaiba ficlin lismi caynin istanad w minhu maa yadcuunahu muakida linafsihi aw gayrihi falmubtada naxuu lahu calaya alfun curfa wthani kabni anta xaqa sirfa kadaka du tashbiihi bacda jumla kali bukan bukaa dati cudla inta musanifka wuxuu ka galaya wax lagu magacaabo mafcuul mulaq marka yani waxaa munaasib ee markii mafcuulu bihi laga soo baxay iyo mafcuulu bihi wixii ku dooday ama ishtiqaalkii ku dhacay labadaas baab waxa weyaan mafcuula bihigii iyay ku tacaluqaan midna waxa weeyaan shuqila alficlu can اnasbi fiih midna waxa weeyaan akhar min caamilin tanaasaca fi lmafcuuli bihi munaasabadaasaa labada loo hormariyay marka mafaaciishii qeybteedii kale inuu dhammaystiro sidaasay marka waxay keentay eh, munaasabada markaasuu musanifka wuxuu leeyahay mafcuul mutlaq waxaa loogu magacaabay huwa aladii yasduqu calayhi ismu lmafcuuli min gayri qeydin mafcuul hadii la yiraahdo mafaaciisha kale wax in la raaciyo waay mafcuulu bihi mafcuulu fiihi mafcuulu lahu Eh, ina sidaa loo raacay mafcuulu min ajlihi mid mafcuul laska dhihi karaa mafcuulu mulaqana ka jira marka mafcuulkii layska idlaaqay bimacnaa lam yuqayad bixarfin sidaasay macnaheedii ka dhigan tahay markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi almasdaru waxaa la yidhaahdaa ismu maa shay magaciisa weeyaan oo siwa zamaani zamankii ka haray oo min madluulay ficli ficilki labadii macno tusinayay markii zamanka laga reebo wixii kasoo haray a masdar la yidhaahdaa ka qowlika ka amnin min amin amina masdarkeedu amnan laga keenay waay marka ficilka wuxuu tusinayay laba macno alxadathu wazamaan haddaad tiraahdid daraba haddaad tiraahdid xadath oo garaacidna waa tusinayaa zaman hore inay dhacdayna way ku tusinaya ficilka labadaas macnuu ku tusinaya labadii marka zamankii oo horadii ka gooy maxaa soo haray xadadkii marka masdarkii maa yadulu cala alxadathi saas weeyaan waxaad leedahay darban garaacid qatlan dilid fiili dilid xadadkii waay oo wax in la dilay wax in la garaacay ku tusinaya laakiin zaman hore iyo zaman dambe iyo amar iyo ku tusin maayo kaasaa la yihahdaa masdar buuri marka sidaasuu musanafka rabaa inuu kugu tacriifiyo ou ku yiraahdo almasdaru maa yadulu cala alxadathi ficilkana waxaad ogeed labow tusinay marka almasdaru aqsaru macnan min alficli almasdaru masdarkii ismu maa shay magaciisa waa sibo zamaani zamaanka kasoo haray oo min madluulay lficli ficilka labadii uu tusinay ah ama min madluulay lficli ficilka labadii lagu tusinay markii zamanka ka reebtid wixii kasoo haray ou masdarkii magac u yahay oo xadadkii ah ka amnin aaminkii weeyaan oo min amina aaminow ahaaday aamina amina aamin bou ka noqday oo min caduwihi haddii la yidhaahdo marka ficilkii wuxuu ku tusiyay laba shay in macnaha aminadaas inay hore u dhacday oo ninkan khowf aysan hore ugu jirin mida kalaadna al amnu bay ku tusiyeen marka amnigaasuu magacu yahay marka mafcuulu mutlaq sidaasuu musanifka ku tacriifiyey qaar kale waxay leeyihiin <clears throat> huwa almasdaru almuntasibu towkiidan licaamilihi aw bayaanan linawcihi aw cadadihi macnaha shaqadiisa lagu tacriifiyaa marka qaarkeed musanifkana gooni markuu u tacriifiyey iyu hawshiisa kuu sheegaya marka waxaa laleeyahay walaysa bixaalin walaa tamyiizin in lagu daraa fiican liannahu ayagaba waxay noqonayaan bimacna tawkiid iyo bimacnaa eh, nawciya kuliba waa wada leeyihi sida noo imaa doonto markaasuu musanifku yiri bimithlihi aw ficlin aw wasfin nusib wa kownuhu asla lihadayni tukhib wa nusiba waa la nasbiyey mafcuulu mutlaqi ama masdarkii bimithlihi yaa lagu nasbiyey masdar kale aw ficlinaa lagu nasbiyey aw wasfinaa lagu nasbiyey marka intaasaa ku camalfali karto waxa weeyaan mafcuulu mutlaqi aan hadda ka hadlaynay yaa waxaa lagu leeyahay cawaamishiisa laba mid unbay noqonaysa ee saddex midkooday noqonaysa in la yidhaahdo masdaraa nasbiyey oo macnaheedii ay noqoto mathalan cajibtu min darbika zaydan darban cajiiban cajibtu waan leeyahay min darbika garaacitaankaado zaydan aada garaacday darban aad garaacday shadiidan daran fiiri min darbika garaacitaankaado darban aada garaacday darbantaas waa masdar waxaana nasbistay darbika kaas kale ayaa nasbistay min darbika masdar waa kan horaa naftigiisa asigaasaa nasbistay baa laleeyahy marka waxaa taas oo kale kamid ah eh, qowl اllahi tacaala faina jahannama jazaukum jazaa mawfuura faina jahannama jazaukum waaye mida ladinku abaalmarinaya jazaana ladinkugu abaalmarinaya fiiri jahanama markii mubtada noqotay jazaakum khabar looga dhigay yuu masdarkii oo jazaakum ah ku camal falay jazaan oo masdar kale yuu ku camal falay marka taas waxaa weeyaan waa midkii asigi eh, maxaan ku irahdaa masdarkii oo masdarkii nasbiye waay marka wa nusiba nusiba waa la nasbiye mafcuulu mutlaqi ama masdarkii bimithlihi miligiisa lagu nasbiyo masdar baa masdar kala nasbistay aw ficlin ficil baa lagu nasbiyey ficil baa lagu nasbiyey min lafdihi aw min macnaahu lafdiga darabtu caliyan darban aad marka darban taas waxaa nasbistay lagu leeyahay masdar mafcuulu bihi muطlaq mansuub اlficli darabtu wa calaamatu nasbi fatxa saas ficil waxaa lamid ah qowl llahi tacaala wakalama allahu muusa takliiman takliimantaas masdarkii waa caamilkiisane kalama kalamadaas waay marka aw wasfin wasfi baa lagu nasbiyey midka asiga oo nasbinaya imaa inuu noqdo masdar imaa inuu noqdo eh, maxaan ku iraahdaa eh, ficil imaa inuu noqdo wasfi markaasuu wasfigii waxaad leedahay ana daaribun caliyan darban shadiidan daaribun caliyan markii ana daaribun mubtada i khabar ay noqoto yow hadana daaribun taas isim faacil uu yahay oo yaxtaaj ilaa ficlin wa faacilin oo u baahan yahay faaciluhu damiir mustatirun huwa zaydan mafcuuluhu darban masdaruhu baana leeyahay marka fiir darbanti waxaa lagu nasbiya daaribun qur-aanka way ku badan tahay wasaafaati safa a kamid whaariyaati darwan a kamid wasaafaati baan ku dhaartay safan safantaas masdar waay waxaa nasbiyeyna saafaad weeyaan aad bay ugu badan tahay markaasu musanifku wuxuu ku leeyahay nusiba waa la nasbiyey mafcuulu mulaqi bimilihi mid asigoo kale ah aw ficlinaa lagu nasbiyey aw wasfin wa kownuhu ahaanshadiisa aslan ou ahaado mid asal ah lihaadayni labadan untukhiba waa la doortay inuu masdarki yahay asal ou ficilki iyo wasfigii asal u yahay huwa lmuntakhab waintukhiba wa ahaanshadiisa aslan ou noqdo midka asalku ah lihaadayni ficilkii iyo wasfigii ugu dambeeyey untukhiba waa la doortay markaas waxaa lagu leeyahay almasdaru huwa alaslu lilafcaali waalawsaaf markaasaa layihi waxaaba lo walidaalika sumiya almasdaru masdaran lisuduuri alafcaali waalawsaafi minhu qowlkaas waxa weeyaan waa qowlka jumhuurta ay qabaan haddaan idhahda lasna baciidiina can isawaab marka sidaasuu musanifka leeyahay waxa weeyaan waa madhabka macruufka ah oo la yaqaano inay afcaasha iyo maxaan ku irahdaa iyo awsaafta inuu asal u yahay masdarka yaa asal waxaa lidalika la yihahda sumiya almasdaru masdara lisuduuri اlafcaali minhu sidaas weeyaan madhabu lbasriyiina cumuuman sidaasay qabaan bimacnaa ana alficla walwasfa yushtaqaani minhu marka sidaasuu musanifka qowlkaasuu doortay reer kuufa waxay leeyihiin ma ahane ana alficla aslun walmasdaru mushtaqun minhu masdarkan asalka ficilka weeyaan qole waxay yidhaahdeen ana almasdara aslun walficlu mushtaqun minhu wlwasfu mushtaqu min alficli masdara asal a ficilkana masdarkaa laga soo saaray wasfigana ficilkaa laga soo saaray qolo kastaba waxa weeyaan daliil bay la timid adilo badan oo aan la koobi karin laakiin alqowl aladi calayhi albasriyuuna wahum alcumda fi nnaxw waxay leeyihiin laba maxaan ku irahdaa qowlka saxiixa labadoodaba masdara asal u ah markaasuu wuxuu ku yiri towkiida aw nawcan yubinu aw cadad kasirtu sayratayni sayradii rashad yubinu waa cadeeya mafcuulu mutlaqi towkiidan bimacnaa towkiid uu faa-ideeya u cadeeya saasu aw nawcan nawca alficli buu cadeeya aw cadad aw cadadan cadad buu cadayaa ka qowlika sirtu waan socday sayratayni laba socod sayradii rashadin mid hanuun saaxib socodkiisaan socday baa tiri marka musanifka inta wuxuu ka galayaa mafcuulu mulaqow adiga maxaad faaideysaa mafcuulu mulaqow adiga maxaad faaideysaa maxaad faa-ideysaa markaasaa lagu yihi saddex macno midkood atawkiid macnaha koobaad uu faa-ideeya tawkiid inuu faa-ideeyo waxwaa shaqada uga badan ou qabta waayo mafcuulu mutlaq shaqadiisa ugu weyn waxa weeyaan an yaqaca tawkiidan lificlih hada hadda haddaa tiraahdeed darabtu darabtu caliyan haddaa tiraahdeed waxa weeyaan waxaa dhici karto in adiga keyrkaada uu garaacay laakiin biamrika uu ku garaacay laakiin markaad tidhah darabtuhu darban markaad tidhaahdid waxa weeyaan inaad adiga garaacday uu ku tusinaya marka masdarka oo towkiidka waa midka camalka masdarka uu qabta ugu badan ama caamilkiisa wasfi ha ahaado ama ficil ha ahaado waxaa kamid ah eh, wadaariyaati darwan wasaafaati safan waalcaasifaati casfan aayaadkaas kala duwan oo suwar kala duwan ku jirto iyo wixii lahal ahoo dhan towkiid bay u faa'iideynayaan marka inuu ficilkiisa min maadatihi yahay jalastu juluusan qacadtu qucuudan darabtu darban ina tirahdid iyo mid asiga la macnaa inaad keentid oo aad tiraahdid ana qaacidun juluusan liannahu qaacid iyo juluus min xaysu lafdi way ku kala duwan yihiin laakiin macnaha ayay ku kala yihiin marka waxa weeyaan midkaas wakalama allahu muusa takliiman yaa ka mid waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mubaasharatan asigaa la hadlay bmacnaa ana kalaamahu lam yukhlaq fi shayin aakhar xataa samicahu muusa min dalika shay ma ah wa kalama allahu muusa takliiman ilaahay baa la hadlay oo la hadlay macnihii saasay ka dhigan walidalika <clears throat> min aqwى aladila alatii rudat cala اlmuctazila alqaa'iliina biana kalaam allahi makhluuq qolada dhahayan baa lagu diiday ay ixtimaalaad ka imaan karto min duuni an yakuuna alkalaamu lilaahi oo dhan ay diidaysaa aayaddaas marka wuxuu leeyahay eh, yubiinu towkiidan ou faa-ideeyaa aw nawcan ou faa-ideeyaa aw cadadan macnaha wuu cadeeyaa ficil ahaan waa laakiin faa-idaa lagala jeedaa aw cadadan yubiinu cadadan cadad buu cadeeyaa labuu ku mithaali kasirtu sayratayni laba socodaan socday mubayinun licadad waay licadad sayratayni sayradii rashadin waxa weeyaan mubayinun linowc nooca socodkaada uu yahay ay ku cadaynaysaa marka waxaa la leeyahay almafcuul اlmuطlaq almubayin linowc caamilihi suwar badan ou leeyahay haddii masderka la idaafeeyo min min anwaacihi waxaa kamid ah an yakuuna almasdaru mudaafan ilaa gayrihi oo hadda sayrtu sayra sayradii rashadin haddaa tiraa sayra saara sayra eh, eh, maxaan ku yirahda almutakabiriin haddii la yiraahdo waa nooci buu cadaynaa waa masderkii oo la idaafeey waxaa eh haddii alla geliyo waa lamid asigani oo waxaad leedahay daafactu an jeyshi ama an qabiilati addifaaca yaa tiri difaaca machuudka oo laysla yaqaano raganimada ay ku jirtay waay haddii an la geliyo mubayinu linowci caamilihi buu noqonaya waxaa lamide masdarkii haddii maxaan ku irahda la sifeeyo darabtuhu darban shadiidan haddii la yihahdo darban garaacid shadiidan sifo waay sifaadkaas waxay cadaynaysaa nowca darbiga uu yahay ma khafiif ba mutawasit ma markaad darba shadiidan tiraahdo nowca darbiga uu yahay buu cadaynaya waxaa kamid a ah baa laleeyahay waxaa kamid eh in ismu ishaara lala xariiriyo oo tiraahdo akramtu caliyan baan karaamay dalika alikraam kaas aad taqiineen oo macnaa ikraam ay ku jirto macno weyn ay ku jirto waxaa lamid eh inuu tusiyo masdarkii calaa nawcin min anwaaci caamilihi ficilka wuxuu tusiyey nooc ka mid ah inuu tusiyo oo waxaa tiri jalastu lqurfusaa ama rajactu lqahqara hadaa tiraahdi rajactu lqahqara rajacda waxaa min macaaniihi gadaan in loo noqdo waay laakiin inad inaad gadoontid oo aad wajigaada gadisid iyo adoo dadka usoo jeedo gadaalgadaan u socotid labadaba macnaha way tusinay mid kamid ah haduu tusiya masdar waa isigane oo mubayin now caamilih waxaa lamid e eh, in loo idaafeeyo mafcuulkii eh, lafdi kuli iyo bacdi in loo idaafeey waa musanifka miduu sheegi doono jidda kula jidda uu dhihi doono yaa kamid eh. marka suwartaas iyou leeyahay iyo wax ka badan mafcuulka markuu mudlaq noqonay ee mafcuul mubayin linowc caamilihi markuu yahay markuu yahay licadadihi saddex midkood waa inuu ahaadaa midka koobaad an yakuuna almasdaru makhtuuma bitaai lwaxda darabtuhu darbatan jalastuhu jalsatan wajaladtuhu jaldatan haddaad tidhaahdid waxa weeyaan hal garaacid darabtuhu darbatan hal garaacid marka waxa weeyaan cadad buu ku tusinaya masdarulmaraba la yidhahda kaas ayib ama in ficilkii lala xariiriyo masdarkii in lala xariiriyo calaamat اtathniya w calaamat اljamci darabtuhu darbatayni darabtuhu darabaat hadaa tiraadi sida musanifka sirtu sayratayni u yiri waayo cadad ku tusina laba joor baan aan saddex joor baan garaacay midda saddexaad in booskiisi cadad la dhigo masdarkiina mansuub asoo ah ee la keeno oo waxaad leedahay darabtuhu cishriina maratan haddaad tiraahdi marka fiiri cadadkiyaa laga dhigay meeshii mafcuulu midlaqa uu fadhiyay waxaa kamid i ah fajliduuhum thamaaniina jaldatan jaldatan oo masdariga tamhiisa lagu nasbiyey thamaanintii booskeeda fajliduuhum jaldatan meeshii ay ahayd haddii masdar laga rabo yaa cadad booskeeda la dhigay marka taasna waxay noqonaysaa mafcuul almubayin linawci ama almubayin licadadi caamilihi waa markii ta la geliya ama masdarkii la tahniyay ama eh, maxaan ku irahdaa cadad booskiisa la keeno markaasuu ku yiri waqad yanuubu canhumaa calayhi dalka jidda kula ljidda wafraxi اljadal markaasuu wuxuu le musanifka waqad yanuubu canhu can ilmasdari waay waqad yanuubu canhu masdarki inuu ka naaib noqdaa la arkaa maa shay dala calayhi masdarki wax tusiyey maa yadulu cala almasdari yumkin an yakuuna naaiba can اlmasdar mithaalkeeda ka jidda dadaal kula aljidi dadaal kulligiis dadaal wafrax farax oo aljadala farxi farax fiiri marka eh, meeshii masdarka in laga keena la rabay yaa kulli iyo bacdi inta la keenay yaa masdarkii naftigiisa loo idaafeey fiiri markaas meeshii ay ahayd darabtuhu darban atiri darabtuhu bacda darbi ama darabtuhu kula darbi haddaad tirahdid aqamta maqaama almasdari kula wa bacda huma lidalaalati calaa ma dala calayhi lficlu masdar la udiifa ilayhima markiisay u tusiyaan kulligi iyo bacdigii masdarkii wixii laga rabay baa asiga loo idaafeeyey macnihii masdarkaa marka meesha imaanay waxaa kamida qowl llahi tacaala falaa tamiluu kula lmayli fatadaruuha kalmucalaqa walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastum falaa tamiiluu kula اlmayli qolada calmaaniyiinta ah oo dee diintana aan qalbiga ka qabin muslimiintana inay magaca la sheegtaan rabaan oo laakiin diintanaba diidanbo yaa waxay leeyihiin maba banaana naaga badan oo akhar min waaxida in la guursado ilaahay walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaai buuri aayad kalena wuxuu ku yiri facdiluu marka naagihii hadii lays amray in la caadil oo caadilnimo in lala yimaado cadli ay waajib noqotay tanna ay leedahay maba samayn kartaan waxaa marka kasoo baxaya maba la guursan kara naag wax ka badan marka usluubtii baa indhaha laiska tira walan tastatiicu an tacdiluu bayna الnisaai walow xarastum falaa tamiiluu aayada hore uu akri falaa tamiiluu kula lmayli cadliga la yska rabo ilaahay doonay kulligiis wax la imaan kara ma lehe laakiin mid oo waadix ah oo ay jawr ou ku jiro ha samaynina falaa tamiluu kula lmeyli fatadaruuha ku aadan qaban karin awoodaada oo qalbigaada meel inuu raaca dhici karta taas ladiin ma qabanay waxay lamid tahay ninkii bakhiilka ahaa ee zakada diidi jiray ee layiri sheikh intuu soo ag fariistay kitaab oo min fiqi shaafici laa shaya a fi libili markaasuu iska laabtay markaasaa layidhi maanta wixii ka dambeeya bal ninkii aniga igu yiraado zakaa kugu waajibtay unbaan sugayaa buuri anigaaba biudunaya haatayni samictu shaykha yaqulu la shaya fi libili xataa yabluga khamsan maba suginba waaba ka tegayba marka wuxuu hi dantii aan lahay onu imid waan gaaray macnaha waxaa weeyaan hawan saadafa qalban faariqan fatamakkana marka ulajeedada falaa tamiiluu ha ilanina kula lmayli iilasha dhammaanteed falaa tamiilu maylan haddii naxwo oo laga rabo masdarkii in la keeno marka xudifa almasdaru wa uqiima maqaamahu lafdata kulin huma udiifat lafdatu اlkuli ila almayli faaddat macna almasdar marka sidaasaa loo jeeda markaasuu wuxuu ku yiri waqad yanuubu inuu ka naaib noqda la arkay canhu can اlmasdari ma isim dala calayhi masdarkii tusiyey ka jida dadaal kula ljidi dadaal kuligiis macnihii masdarka uu tusinayna waa jooga wuxuu ku keenay arintaas alidaafatu ilayh wafrax iljadal wma litowkiidin fawaxid abada wathani wajmac gayrahu wa afrida markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wamaa litowxiidin fawaxid abada haddii uu eh, mafcuulu mulaqi haddii eh, uu mufrad yahay weligiisba waxaa waajib ah inuu ku yimaado inuu ku yimaado mufrad markaasuu ku yidhi fawaxid keliyey abadan weligaabo maa masdar litowkiidin u yimiday masdarkii towkiid loo keenay weligaa mufrad ka dhig wathani tathniyey wajmac jamci gayrahu midka muakidka ah waxaan kasoo here kasoo haray ama jamci ama tathniyay wa afridan ama mufraday <clears throat> intaba waa kuu banaan tahay waxa weeyaan maa jii'a min almasaadir litowkiidi caamilihi yajibu an yakuuna mufradan intaasuu musanifku ujeeda markaasuu wuxuu ku yiri wamaa litowkiidin wixii macnaha masdarkii towkiid u ahaaday fawaxid abadan weligaa keliyey haddii la yidhaahdo jumla talabiya waxaa dhici karta inay khabar noqoto maadi mubtada waa laga dhigi karaa oo marka fadaas waxaa loo keenay liajli shicr markaa wamaa litowkiidin fawaxid abada waxid wamaa litowkiidin waxid waa la dhigi karaa ama waxaad dhigi kartaa fawaxid keliyey maa litawkiidin oo maadi mafcuul bihi muqadam aad ka dhigtid labada waa banaan tahay laakiin fada haddii ay asal meesha ku tahay waxaa weyaan waxa yatacayan an yakuuna ma mafcuul bihi muqadam liana alficla laa yatajaawazu hadihi alfa fawaxid keliyey maa litawkiidin wixii towkiid tusiyey oo masaadirta kamid eh abadan weliga wthani tathniyey waajmac jamci waafridan keliyey hayrahu wixii asiga ka soo haray saddex buu awalba ahay mid markaa ka reebtid laba unbaaba soo hartay labada soo hartoo masdarka oo mubayin linow caamilihi ama licadadihi tathniyadiisa waa kuu banaan tahay waxaa kuu banaan oo kale inaad inaad jamcisid waa marka waxaa laleeyahay midka almubayin licadadi caamilihi in la taniyeyn kara khilaafkama joogo oo darabtu darbatayni iyo darabtu thalaatha darabaat iyo wixii lamid ayaad leedahay laakiin midka almubayin linow caamilihi yaa khilaafka jooga hal yajuusu taniyatuhu am la markaasa waxaa laleeyahay sida uu hadda musanifkii qabo waxaa waaye in la taniyeyn karo oo dhihi karta sirtu sayray zaydin alxasana walqabiixa sida uu ku mithaaliyey ibnu caqiil sirtu waan socday sayray zaydin zayd labadiisa socod alxasana wanaag kii wanaagsana iyo walqabiixaba ninkan zayd ah waxaa lagu yaqiinay laba socod mid mumkin tabakhtur uu ku jiro iyo mid tawaaduc ku jiro inuu labadaasba u yaqaano inuu u socdo marka labadii ninkii lagu yaqiinaan socday haddaad tiraahdid sayray zaydin marka tahniya laga dhigay sidaas buu musanifka hadda uu leeyahay ayib marka sidaasaa mashhuur ah jawaaskiisa walow kaana siibaweyhi yamnacu baa le shaykhu nuaad shaykhu nuxaad ba wuxuu leeyahay ma banaano in macnaha la nasbiyo in la taniyay midka almubayin now caamili in la taniyay ma banaano laakiin mashhuurka oo dadka ka dambeeya waxaa la yidhahda axyaanan ninka saabiqa ah oo wax bilaabo iyo dadka asiga calaa wuxuu asiga sheegayna ka faa kadibna istirac gala marka qaarkeed wax asiga uu arka inuu mamnuuc yahay inay u arkaan in cagsigiisa wax diidi karo malaha wxadfu caamil mukadi imtanac wafii siwaahu lidaliili mutasac waxadfu caamili lmuakidi masdarka wax adkaynaya caamilkiisa in la xadfaahu imtanaca waa reebtoomay wa mutasacun waa la waasacsaday fii siwaahu wixii kasoo haray lidaliilin daliil awgeeda loo waasacsaday wuxuu ku leeyahay markaan ficilka hadii masdarkiisa uu muakad yahay maya waxaan dhihi lahay masdarka hadduu muakid yahay ficilkiisa lama goyn karo yaad leedahay oo marka waxaad leedahay mathalan darabtu zaydan darbanaa tiri marka lama dhihi karay darban keligeed lama dhihi karay oo zayd darabtudu caamilka lama goyn karo maadaama kan muakid uu yahay muakidna waxa waaye lilafdi caamilihi macnihii towkiidka meesha ka baxay midkood hadii meesha la guda hadii masdarkii laga tago ficilki hayru muakad wa hadii ficilki laga tagane min baabi awlaa wax la taakiidiya meeshi ma joogan walow kaana alficlu mafhuuma min asiyaaq lama goyn karo sidaasuu musanifka marka uu ku leeyahay waxaad leedahay eh, lama lama xadfi karo mar hadii uu ku tusiyo eh, maxaan ku irahdaa towkiid haduu ku tusiyo markaasuu ku yihi waxadfu caamili muakidi midka masdarka wax adkaynaya caamilkiisa in la xadfaahu imtanaaca waa reebtoomay wa mutasacun waa laga waasacsaday waa la waasacsado waa la banaystay fii siwaahu midka muakidka ah wax kasoo haray oo midkii mubayinu naw caamilihi ama licadadihi in layska xadfo waa banaan tahay laakiin goorma lidaliilin idaa dala caleyhi daliil ama qariina ay tusiso taas iyo musanifka hadda ka hadlaya marka darabtuhu darban aada leedahay ama midkan kale oo oo kan ku tusinayo nowca haddii nin uu ku yiraay ku yiraaha aya sayrin sirta socodka ka hood socotay aa lagu weydiiyey markaasaad leedahay sayra zaydin hadda fiiri nowci waay aya sayrin sirta socodkee ka hor socotay maanta safaraad ku timide ma socodkii degdega ahaad socotay mase socodkii lagu yiqiinoo mutabaadi ah markaasaa tidhi sayradii sayra zaydinaan socday ninka zayd lidaa socodkiisaoo kale yaan socday sidaasaad leedahay marka caamilkiyaa la xadfay liana almasdara mubayinu linowci caamilihi fayajuusu xadfu caamilihi sidaas weeyaan ayib kam darabta a lagu yihi hadana nin baa lagu weydiiyey markaasaa tidha darbatayni masdarkan mubayinu licadadi caamilihi caamilkina waad goyso laakin lidaliilin fii jawaabi su-aal buu dhacay laakiin haddii lagu yidhaahdo marka haddii la yidhaahdo laakiin darabtuhu darban shadiidan haddii darabtuhu darban la yidhaahdo taa musanifka siduu leeyahay lama goy karo sidaasuu ku leeyahay markaasuu wuxuu ku yidhi xadfu caamil اlmuakad imtanac wa fii siwaahu lidaliili mutasac sababtana waxaa weeyaan aslan masdarkan muakidka ah waxaa loola yimiday litaqwiyati caamilihi wa taqriiri macnaahu caamilka in lagu adkeeyo haddii la xadfane qasadkii lalahay baa meesha ka tagay markaasaa waxaa laleeyahay eh, in la xadfo ma banaano qolaa waxay leeyihiin ma ahane asigana kaasuu la mid yahay oo waa la xadfi kara oo hadaa tira darban zaydan zayd garaac haddaan ku iraahdo ilaa masdarkii waxa weeyaan asigana waa camal falayaaye xaqiiqadeedii waxaa waa darban taas masdar muakida caamilkiisana uu maxduuf yahay sidaasay leeyihiin laakiin taas waa imaan doontaa o ulajeedo kale laga leeyahay min baabi tawkiid ma aha laakiin amar kale loo keenay baa leeyahay oo an yanuuba maqaama almasdar maqaama alficli waxaa isku darsamaya marka qaarkeed masdarkii oo ficilkiisa naaib ka noqday iyo masdarkii asalkiisa towkiidi caamilihii ahay labadaasa isku dhowaanay markaasay qaarkood ictaraduu cala musanif fii qowlihi laa yajuusu xadfu caamil muakidi uu yiri iyo fii qowli bacdihim darban zaydan oo macnaha muakid ah hadana naaib ka noqday labadaasa dad isaga dhexyaacay qaar ba ictaraduu cala musanif ama istadrakuu caleyh waana imaa doontaa midaas saas ma ah laleeyahy markaasuu ku yihi wاlxadfu xatm maca aatin badla min ficlihi ka nadlan ladkandula ayb wuxuu leeya musanifka wاlxadfu xadafkii xatmun waajib weeyaan maca aatin midka imaanaya micigiisa badelan imaanaya inuu yahay kii ka badel ah min ficlihi ka badel ah kanadlan kandula kanadlan ladaf aladii kaasoo kandula oo kale ah marka masdarkii haddii uu yimaado oo loo keeno inuu ficilkiisa naaib ka noqdo yajibu xadfu caamilihi markaasaad ku wuxuu ku miithaaliyey nadlan alayri yacni wixii ka qaado aladii kaasoo kandulan lamid e undulan yani waxa xoog ugu qaado ama ka xad yaa la yidhaahda markaasa waxaad rabtaa si degdeg ah intaadan ficil iyo faacil aadan u ishaarina nadlan aada leedahay nadlan warniya wixii meesha ka qaado marka musanifka hadda nadlantaas waxa weeyaan wuxuu ka soo qaadanayaa wuxuu hiigsanayaa macna buu hiigsanayaa waxaa leeyahay waa qowlu sibaweyhi baa wuxuu soo daliishtay ficilka haddii caamilkiisa masdarka haddii naaib laga dhigo ficilkiisa uu naaib ka noqdo qowl shaaciri yamuruuna bidahna khifaafan ciyaabuhum wayarjicna min daariina bujra alxaqaa'ibi calaa xiina alha nnaasa jullu umuurihim fanadlan zurayqu lmaala nadla thacaalibi marka fanadlan ou leeya shicirkaas you hiigsanaa ka ana musanifka waxa weeyaan inuu xukumka kuu sheegay yo haddana wuxuu rabaa daliilkii qaacidadaas beytkaas inuu hiigsado uu markaa ku ishaaro markaasuu yiri yamuruuna bidahnaa bay marayaan meesha la yidhahdo meel magaceedu waa khifaafan ciyaabuhum ayagu boorsayaalkooda ay fudud wayarjicna waa ina soo laabanayaan min daarina meesha la yidhaahdane waxay ka soo laabanayaan bujra alxaqaa'ibi boorsayaalkoodoo buuxa calaa xiina alha nnaasa dadka markuu mashquuliyo jullu umuurihim umuurtooda badigeed markay mashquulayso yaa waxay isleeyihiin fanadlan xad zurayqu zurayqow almaala maalkii waxaad xadaa nadla thacaalibi sidii duucayaasha waxaa layihi xayawaanka ugu caqli badan xayawaanaadka oo tabta badanna yuu ku jiraa sidii duucada markii xoolaha in qaato ay rabto marka qaarkeed wax dhintay iska dhigtaa xoolaha markaasay wax meel lafa iska yaalo oo kale ariga w koor imaana soon ka cabsanayn markii kor maraan mida hoos ka qabsana marka ninkii ariga jira xataa arki maayo arigoo daaqaa ku imaanay wax bakti camale iska dhigay markii u ariga ku yimaado mid bay dhuunta dhab leedahay marka ma rafa karo ma karo arig sidiisa u daaqa isla markii dhiiggii wixii bay ka dhuuqaysaa ninkii ariga jiray waxba meesha xaraka kuma arko marka dadka markii ay xoolahooda suuqa intay tagaan gaditaankii iyo kala beeci ay ku mashquulaan adigana waxa weyaan sidii eh, duwacaday wax u xad weeyaan marka fa nadlan fandul almaala nadla thacaaliba u dhihi lahay markaasuu wuxuu iri sidaas oo kale samey fanadlan xaditaankii yaa lagu dhigay marka taasuu musanif hiigsanaa waxau leeyahay marka kana ishkaaliyada keenay fanadlantan aladii yanuubu can ficlihi maqaamahu waa masderkii xaqiiqatan muakadka ahay waa hadda haddii fandul almaala nadlan la yihahda muakid waa wakalama allahu muusa takliiman ayla mid noqon lahayd marka asoo yanuubu maqaama ficlihi iyo markuu muaked licaamilihi uu yahay labadii isku darsoomaysa tan laakiin hadda ma aha lagu leey towkiid loolama jeedo lianna qasda almutakalimi inamaa huwa an yaatiya bilficli lidalaalati calaa maqaami calaa macnaa ficlihi faqat laysa taakiida calayh marka tii ou musanifkii in la sheega caamilka waajib ou lahaa iyo midaan ou leeyahay ma ahan waxaa waajib a ah in la xadfo qasdiga mutakalimka lagu kala baxaya taasna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ficilkaas waa dhacay mia bilmia darabtuhu darban tanna wuxuu rabaa ma ahane an ystakdima hada اlmasdar maqaama ficlihi fabadla an yaأtiya min jumla bijumla اktafaa ish bilmasdar aladi yadulu calى macna اlficli markaasuu ri walxadfu xadafkii xatmun waajib weeya maca aatin midka imaanay badelan xaal uu yahay midka badela min ficlihi bedelka ah ficilkii meeshii lala imaan lahay lagu kaaftoomay ka nadlan oo kale weeyaan alladii nadlanigoo kan dulan lamid ahay undulki meesheediia nadlan la keenay marka kaas waxa weyaan caamilkiisi in la xadfo yaa waajib ah yuu leeyahy musanif qowlkaas dad badan baan qabaan ayib markaasuu uri wamaa litafsiilin kamaa mana yuxdafu caamiluhu yuxdafu xayثu cana haddii markaan wuxuu ku leeyahay wamaa litafsiilin wixii tafsiil ku tusiyo kaimaa manan waaye caamiluhu caamilkiisa yuxdafu waa la xadfaa xayثu cana meeshuu ka muuqdo waa laga xadfaa buu ku leeyahay ayib marka wamaa litafsiilin wuxuu hadda u ujeedaa ficilkii haddii masdarkiisi ou dhaca fii mowqici tafsiil hadduu dhaco yajibu xadfu caamilihi mathala u fiirsa ka qowlihi tacaala xataa idaa adkhantumuuhum fashudu lwathaaqa faimaa manan bacdu waimaa fidaaan fiiri hadda faimaa manan waimaa fidaaan labadaas ficil labadaas masdar caamilkoodii ku camalfali lahay waa la xadfay waxaa loo xadfay liannahumaa waqaca fii mowqici tafsiili wa taqsiim sidaasaa la leeyahay oo marka waxaa weya xataa idaa adkhantumuuhum haddaad jilcisaan fashudu lwathaaqa xirkii ku adkeeya markay gacan idinsoo galaan oo markaa aada la wareegtaan kadib fa imaa manan inaad iska galladaysataan ood iska sii daysaan wa imaa fidaa'an inaad xoolo ama rag ku furataan yaa idiin bannaan marka fiiri waxa weeyaan ha fa imaa manan wa imaa fidaa'an asalkeeda tamunuuna manan wa tafduuna fidaan ayay ahayd caamilkaas oo meesha ku jira waa la xadfay waxaa loo xadfay liana almasdara waqaca fii mowqici tafsiili wataqsiim fawajaba xadfuhu waana ujeedaa oo waa laga fahmayaa in lagu soo celceliyana ma aha buu leeyahy markaasuu ri wmaa litafsiilin wamaa masdarkii litafsiilin wax kala bixbixiye u yimid ka imaa manan oo kale waa mithaalkee caamiluhu midka asiga nasbisanayo ficilka ah yuxdafu waa la xadfaa xayثu cana meeshuu ka muuqda canadaas waa ficil lakin aliftaas waxaa waay liziyaadati eh, maxaan ku irahdaa eh, wasanka in lagu ilaaliyo unbaa loola yimid marka waajib weeyaan ficilkaas in la xadfa buu ku leeyahay oo wuxuu lamid yahay kii hore marka waxa weeyaan tafsiil markuu tusiyo waxa weeyaan caamilkiisii in la xadfaa waajib waa mida labaad inuu ficilkiisa naaib ka noqdo waxaa lamid ah leeyahay masaadirta aanba lahaynba aanba lahaynba ficilba aan lahayn ficil nasbiyaba ma jirtabo mathalan waxaa kamid ah laleeyahay weyxa iyo weyla weyla zaydin wa weyxahu ala leeyahay weyla hadda ficil loo keeno oo nasbi maba jirabo marka waa in caamilkiisa ou maqnaada bimacnaa anahu yaquumu maqaama alficli wayadulu calayhi dalaalatan lafdiya maadaama uusan jirin waay kii labaad marka kaas weyaan wamaa litafsiilin ka imaa mana caamiluhu yuxdafu xaytu cana waa midka labaad waxaa lamid e eh, hadda musanifka suu kuu sheegi doona hadane kada mukararu waduu xasrin warad naaiba ficlin lismi caynin istanad kada mukararun waa lamid masdarkii haddii lasoo celceliyo caamilkiisa in la gooyo waajib waay waduu xasrin masdarkii haddii maxsuur laga dhigane in la xadfa waajib waa duu xasrigoo warada soo arooray naaiba ficlin xaalu yahay ficil midka naaibe ficilkoo istanada oo cugsaday lismi caynin isim oo daata ah ee khabar loogaga dhigay ayb kadaa mukararun mukarar waxa weeyaan waxaad leedahay sayran sayran samcan samcan oo kale yaad leedahay haddii laba joor la soo celiyo tikraarkaas wuxuu diida in ficilkii labadaas oo masdarka oo nasbisana in la keeno oo tiraa sirtu sayran sayran waxaa lagu leeyahay sayranta horo waxayba bedel ka tahay ficilka oo masdarka nasbisanay walaa yujmacu bayna albadeli wاlmubdali canhu labadiiba lama kulmi karo markaasaad sayran sayran samcan samcan aada leedahay waa markuu uu mukarar yahay waay haduu masdarkii hadduu mukarar noqdo yajibu xadfu caamilihi waduu xasrinna waa lamid hadii uu masdarkii noqdo maxsuur hadii uu noqdo asna yajibu xadfu caamilihi ma zaydun ilaa sayran inma caliyun sayran hadii la yiraahdo inamaa waxa lagu waxa dambeeyo ya maxsuur ku ah inamaa zaydun sayran inamaa zaydun yasiiru sayran waay marka sayrantaas inamaa baa lagu xasili liannaha waqacat fi aakhiri اlkalaam ko maa muxamadun ama maa caliyun ilaa sayrana tiri ilaadaas sayranay xasri ay ku samaysay sayran caamilkiisa in la gooyaa waajib oo ma dhihi karaysid maa caliyun ilaa yasiiru sayran ma dhihi karaysid calى ma tuluqiya min alcarab laa yajuusu dikru caamil almasdar almukarar wala almasdar almaxsuur sidaas wa ayib marka lismi caynin istanad marka la leeyahay naaiba ficlin xaal uu yahay mid ficilka naaiba masdarkii wuxuu ka naaib yahay ficil ficilkaas oo meesha ku jirana wuxuu khabar u yahay isim oo daata ah oo zaydkii waay haddaad daa tirahdid eh, zaydun sayran sayran haddaa tirahdid zaydun waa mubtada ficilka meesha ku qadaran waxaa naaibka masderkan horo oo sayran sayran sayrana naaib masderkii wuxuu naaib ka noqday ficil ficilkaas wuxuu khabar u yahay isim daata ah oo maa maxay eh, zaydkaas waa u fiirsa laqbada iyo mithaalka isku fiirso kadaa mukaran wa duu xasrin duu xasriga iyo mukararkoo warada bimacnaa waradaa arooreen oo yimaadeen naaiba ficlin xaal ay yihiin kuwa ficilka naaibe ficilko istanada bimacnaa ukhbira bihi lagu khabray lismi caynin looga khabray ficilkaas ay naaibkiin wuxuu khabar u yahay ism daati ah marka hadaa hadirtan zaydun sayran sayran hadaa tira sayrantaas waxay naaib tahay ficil ficilkaas wuxuu khabar u yahay isim oo daati aho zaydan ah. waxaa la diidayaa haddii isimkii macno ou noqdo sayruhu sayran sayran haddii la yiraahdo in la xadfo waajib ma aha lianna sayruhu haddaan mubtata ka dhigna badala min azayd sayranti macno waaye ee daata ma aha waa tii ou lahaa walaa yakuunu smu zamaani khabara can juthatin wa in yufid fa akhbira marka mubtadaha wuxuu kala baxaa inuu macno yahay iyo inuu daato yahay haddaa tiraa الsوم yوم الkhamiis hadaan ihahdo ama aلsوم غadan hadaan ihahdo mubtadii hadda sowm muxuu noqday waa shay macno ah soom hadda shaksi ma ah oo daata lahoo la taaba karo ama la arki kara ma ah shayga la taaba kara ama la arki kara waxaa layihahda mubtada daatiga muxamadu qaaimu hadaa tirahda muxamed waa shaksi yuraa bilcayni wa yulmasu bilyadi wa yuxasu biludunayni ixsaaskii waa la dareemi karaa sigana kaasaa marka waxaa la yihahda haddii mubtadihi daata ou noqdo masderkiina lasoo celceliyo yajibu xadfu caamilihi bilistiqraa waa intaasoo dhan markaasuu musanifku wuxuu ku yihi wa minhu maa yadcuunahu muakida linafsihi aw gayrihi falmubtada nahu lahu calaya alfun curfa wathaani kabni anta xaqan sirfa waxyaalihii wuxuu ku tiriyow hayaa <clears throat> in la xadfa ay waajibka ahayd markaasuu ku yiri wa minhu waxaa kamida ah ay maa yajibu xadfuhu maa yadcuunahu waxay ugu yeeraan muakidan linafsihi masdarka naftiisi adkaynayo aw gayrihi geyrkiisa adkaynayo falmubtadau mubtadihii kii hore waxaa weyaan almuakidu linafsihi oo lagu bilowday naxwu qowlika lahu calaya wuxuu igu leeyahay alfun atiri curfan ictiraafan wthaani midka almuakid ligayrihine kabni anta xaqan sirfan bni anta anta ibnii baa tahay xaqan baad ku tahay sirfan oo khaalisa labadaasa haddana ka mid ah minhu maa yadcuunahu muakidan waxa weeyaan jumlabaa ka hormartay jumladaas waxa weeyaan laa taxtamilu ila calaa macna almasdar saas hadday tahay masdarkaas ku yimiday jumlo ka horeysa macnaheeda adkaynayo asiga in caamilkiisa la xadfa waajib waay huwa laa yuakidu caamilahu inamaa yuakidu macnaa jumlati gayri caamilihi saasaa lagala jeeda marka waxaa lagu leeyahay in la xadfaa waajib ah. waxaad leedahay lahu calaya alfun ninkaas fulaane kunuu igu leeyahay markaasaa tiri curfan ictiraafan waanan u ictiraafsanahay marka lahu calaya alfun io ictiraaf waan u ictiraafsanahay isku macno wa actarifu lahu bilfi hadaa tirahdid iyo lahu calaya alfun hadaa tirahdid isku macno waa labadaas marka curfantii lafdigaas ah wuxuu ximbaarsan yahay jumlada ka horeyso oo mubtada iyo khabar ka kooban oo lahu calaya alfun alfun mubtada muaqar lahu khabar muqadam jumladaas macnaheedii aa lagu adkay curfan kii hore uu kaaga darsamin curfan laguma adkaynin licaamilihi limacna caamilihi laguma adkayn laakin limacna jumlatin saabiqatin calayhi aa lagu adkeeyey marka waxaa lagu leeyahay caamilkiisa in la xadfo waajib waa ma actarifu lahu ictiraafan shuf kalaam baliid ou noqonaya marka waxaa lagu leey saas hadduu yahay masdarkaa lagu kaabtoomayaa wa minhu waxaa kamida ay min almasaadir alatii yajibu xadfu caamiliha maa yadcuunahu waxay ku magacaabaan muakidan linafsihi mid naftiisa adkaynaya bimacnaa waxa weeyaan ana hada almasdar yuakidu fii dalaalatihi lilmacna calى jumlatin saabiqa hiya macnaahu fi lmacna markaasaa waxaa la yihi aw gayrihi masdarkii cagsigiisi waa aw gayrihidaas aw gayrihi macnaha masdar oo imaanayo litaakiidi jumlatin qablahu taxtamilu huwa wa taxtamilu gayrahu labadaasaa loo jeedaa midaan falmubtadau midka horo midka horo almuakidu linafsihi mithaalkiisa waxa weyaan naxwu qowlika lahu lifulaan calaya wuxuu ugu leeyahy alfun curfan aan u ictiraafsanahay ay ictiraafa kaas waxa w almuakidu linafsihi liana aljumla اlأulى hiya caynu اlmasdari min xayثu اlmacna midkan dambo wthaani midka labaadne kabni anta anta ibni mubtada khabar oo kala hormaray wa antada mubtada ibnina khabar wa anta ibnii baan ku iri marka anta ibni min asulbi oo anaaba ku dhalay waa suuragal <coughs> anta ibnina waa loo isticmaali karaa bimacnaa xanaan alxamdu lilah nin aada dhal markaad wiil aadan dhalno kaa yar mart ibni laa tafcal kada aada leedahay macnaha ma aha inaad adiga dhashay ma marka anta ibni wiilkaygii baa tahay macnaha waxaa weyaan adoon dhalin baa saas dhigi kartaa adoo dhalayna waad isticmaali kartaa marka laba macna jumladaas ximaanta an yakuuna hada ibnu ibnuhu xaqan oo min sulbihi inuu yahay min baabi alxunuwi calayhi oo asigaad macnaha u turaysaa laakiin ibnigaada ma ah labadi maadaama ay ixtimaali karto yaad xaqan haddii la keeno ay waxay adkeynaysaa laba macno midkood idan hadihi jumla asaabiqa anta ibni waxay taxtamilu an yakuuna ibnahu xaqan o an yakuuna ibnahu ima e, maxaan ku irahdaa fi lcilmi oo tilmiidkaada waa ibnii baad leedahay ama adiga murabigaadii oo midkaa tarbiyayso weeyaan oo xagga tarbiyadaad ku leedahay labadaasa ixtimaasha laakiin xaqan sirfan markii la keeno labadaas masdar waxay tusinaysaa in macnihii kale meeshii ka baxayo oo ahayd ibnigii majaaziga ahay ee ibnigii xaqiiqiga ah inuu ula jeediisa uu yahay baa marka waxaa lagu leeyahay maadaama xaqantaas laba macno midkood ay adkeynayso caamilkiisa in la keena ma banaano oo ma dhihi karo anta ibni uxiquhu xaqan axuquhu xaqan waan sugayaa waan sugayaa lama dhahay oo caamilkii xaqanta axuquhudaas meesha lama keeni karo waxa weeyaan muakida ljumlati saabiqa tadulu calayhi wa calaa gayrihi sidaasaa loo jeedaa ayib kadaka du tashbiihi bacda jumla kalibukan bukaaa dati cudla kadaka midkaas saasoo kale waxaa lamid eh du tashbiihi midka tashbiiha faa-ideeyana waa lamid bacda jumlatin jumla gadaasheeda miithaalkiisana waxaa kamid e eh, kalii aniga bukan baa ii sugnaaday oohin oo bukaaa daati cudla mida musiibada ay ku dhacday oohinteedoo kale marka waxaa la leeyahay masdarka tashbiiha ah bimacnaa waxa weeyaan ida ida ida jii'a bilmasdari liyufiida aw liqusida bihi tashbiih laakiin tashbiih ha faa-iideeye waqaca bacdu jumlatin mushtamilatin calaa faacili masdari fi lmacna masdarka faacilkiisa midka oo macnaha ayadana shamlisanaysa haddii la keeno waxaa waajib aad leeyahy asigana in la xadfo waxaad leedahay mathalan lizaydin sawtun sawta alasadi oo kale yaad leedahay fiiri haddirtaan lizaydin sawtun sawta al alasadi haddaad tidhaahdid sawtadaas caamilkiisi waa la xadfay oo bimacnaa annahu yusawitu sawta al asadi bay ahayd laakiin jumladaas ka horeyso iyo midaan ka dambayso min xaythu lmacnaa isku mid weeyaan saas markay tahay yaa waxaa dheeraad ee masdarkan waxa loola qasdayna inuu tashbiih faa kalibukan kali bukaa bukaa daati cudla mid musiiba ay ku dhacday oohinteedoo kale fiiri tashbiih waay bimacnaa anaka tushbihu bukaa'aka bibukaai man usiibat bimusiibatin qaasimatin lidahri naag oo canugeedii uu ka dhintay oo kale waay marka waxaad leedahay maanta waan ooynayaa oohintaasoo kale yaan oynayaa baad leedahay marka ulajeedada waxa waaye anaka ji'ta bilmasdari liyufiida macna tashbiih waاljumlaة alatii qablahu hiya mushtamilaة calayh liannahu lizaydin sawtun haddii la yihah sawtka uu zayd leeyahay iyo sawt alasadi isku hal macno waay liannahu sawtkii lizaydin sawtun lagu lahay asiga sawtka uu leeyahaba sawt alasad marka kanaa lagu cadeeyo layidhi sawt alasadi kaas waay markaasaa lagu leey kadaaka kaas waxaa lamid ah oo caamilkiisa in la xadfa ay waajib tahay du tashbiihi midka tashbiiha u saaxibkaa bacda jumlatin xaal uu yahay jumla gadaasheed mithaalkeedana ay tahay kalii bukan bukaa daati cudla ay tahay wallahu aclam w sala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waalihi wa